alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wالsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllah wعalى aalihi wصaxbihi ajmaciin wbacd qaala اlmualifu raximah اllah baabu asmaaء اcaamilati acmaal ficli baabu alasmaaء اcaamilati acmaal ficli hada maxaluhu mabxaثuhu asmaadii camal falaysa camalka ficilka mabxadkiisii waa halkan lagaga waramaya iclam waxaad ogaataa ana asla camali camalka asalkiisu kaainu lilafcaali afcaasha u sugnaaday wayacmalu waxaa camal fala camal ficli min aasma xaal ka mida sabcatu toddoba alawlu kankood waxa wey almasdaru bishari yacmal wuu camal falaya bishari an yaxula inuu dego maxalahu booskiisa ficlu ficil uu dego ficilkaasu maca an ahaaday an mid sita ah aw maca ma sita naxu yucjibunii darbuka zayda wey mihaalkiisu yucjibnii waxaa iga yaabi darbuka garaacaga zaydan aad garaacday ay an tadriba zaydan wanaxu yucjibunii darbuka zaydan waxaa iga yaabinay garaac zayd aad garaacaysa ay ma tadribu wa huwa masdarku halaaثaةu aqsaamin saddex qaybood wey mudaafun mid la idaafeeyey wa munawanu mid la tanweyniyey wa maqruunu bial lagu lamaaneeyey faicmaaluhu masderka inuu camal falo mudaafan xaalo u yahay akar wuxuu ka badan yahay min icmaali اqismayni labada qaybood camal falkooda wadalika mihaaliin waa labada mihaalan soo marnay oo kale wey ka qowlihi tacaala wey walowlaa dafcu اllahi الnaasa wa camaluhu camal falka uu camal falayo masderkii munawanan xaalo uu yahay aqyasu asaga ka qiyaas badan ay aqwى fi اqiyaas aqwى fi اlqiyaasi min camalihi mudaafan aw maqruuna bal wuxuu kaga xoog badan yahay agga qiyaaska camal falka wuxuu kaga xoog badan yahay midka mudaafka iyo midka asha wata naxwu aw iطcaamu fii ywmi dii masqaba yatiima wa camaluhu camal falka camal falaya maqruuna xaaloya mid lagu lamaanayay bal shaadun shaad weeyaan ka qowlihi ka qowli shaacir ضaciifu الnikaayati acdaa'ahu yakhaalu اfiraara yuraakhi اajala ضaciifun huwa ninkani ضaciifu nikaayati waxyeeladiisu waa miday taag daran tahay acdahu cadowgiisa u waxyeeleeyo yakhaalu wuxuu u malaynayaa alfiraara carar yuraakhi inuu dib u dhigayo alajala geeridiisii iyo ajashiisii halkan wuxuu ka bilaabayaa sheekhu raximah اllahu tacaala asmaada camal fasha camalka ficilka oo muxuu yahy camalkaasi waa in faacil la rafciyo oo mafcuul la nasbiyo oo jaar iyo majruur lagu tacalujiyo kaas way camalka ficilku ficilku waxbuu rafciyaa waxbuu nasbiyaa waxbaa lagu tacalujiyaa camalkii caynkaas ahaa ayuu la wadaagaya bay asmaadan la wadaagayaano faacil bay rafcinayaan oo mafcuul bay nasbinayaan oo jaar iyo majruur iyo darf baa lagu tacalujinaya marka asmaadaas camal falaysa sheekh wuxuu noo sheegay inay yihiin toddoba ayb toban ilaa toban waa la gaarsiiyaa oo waxaa lagu daraa ismulmasderka iyo darafka iyo jaar iyo majruurka marka sidaas waxay ku noqonayaan toban ayay saa ku noqonayaan marka ismasderku khilaaf baa ku sugan camalfalkiisa basriyiintu way diidayaan meel kastoo la yihahdo ismumasder baa camal falayana tawiil bay markaa ku samaynayaan daraf iyo jaar iyo majruurku markay ictimaad haystaan waxa wey iyaga laftooda khilaaf baa ku sugan ma camal falayaan mase ma camal falayaan marka maadaama khilaafka ku sugan yahay saddexdaas sheekhu waa ka tegey lakiin guud ahaan tobankaas ayay sheegaan markaas waxyaalaha camal fala oo marka asmaada ah wuxuu ku bilaabay sheekhu raximah اllahu tacaala masderka ayuu ku bilaabay masderku waa ismu xadaث aljaari calى اlficli ama ismu xadaث aلsaadiri min alfaacil waa xadaثka iyo dhacdadu magaca ay leedahay oo markaa faacilka kasoo fushay kaasaa masder la yihahda ismu xadaث asaadir min alfaacil ama ismu xadaث aljaari calى اlficli waa xadaثka iyo dhacdada meesha taala magaca ay leedahay oo ficilka ku dureereysa aljaari calى اficli aljaari calى ficli waxaa loo jeedaa ficilka xuruuftiisuu wataa oo ikraam waa masder akrama xuruufteedu wataa ikhraaj waa masder akhraja xuruufteedibuu wataa marka waxaa laleeyahay aljaari calى اficli yani ficilkii sidiisa u soconaya xuruuftii ficilka ayuu markaa wataa marka masderka ayuu sheekhu ku bilaabay masderku yani waxyaalaha mushtaqaadka ayuu asal u yahay oo asagu waa mushtaqun minhu mushtaqun minhu waa mid wax laga soo dhambasho wey ficilka iyo awsaaftaba sida saxiixa masder bay ka yimaadeen asalku waa masder almasder اlaslu wa ayu aslin wa minhu yaa saaxi ishtiqaaqu اlficli yani masder baa asal ah waana asal dhamaystiran ficilkuna waxaa laga soo dhambashay oo waxaa laga keenay masderka laga keenay marka asagoo ku bilaabay maadaama ficilka oo waxyaalaha camal falaya asal u ah xagga camalfalka ficil baa asal u ah xagga ishtiqaaqana masder baa asal u ah maadaama xagga ishtiqaaqa masderku asal u yahay sheekhu asagoo ku bilaabay wuxuu noo sheegay sheekhu raximahullah masderku markuu camal falayo shuruuddu ku camal falayo shuruud badan buu ku camal falaa shuruuddii sheekhu ooma banbixin dhammaantood wax ka mid ah ayuu markaa sheekhu inoo sheegay shardi ka mid a ah ayuu inoo sheegay shardi ka mid ah ayuu sheekhu inoo sheegay yani shardigaasi midna waa wujuudi midna waa cadami yani shardigu ku camal falayo marka kii wujuudigaa uu sheekhu inoo sheegay midka wujuudigaa waxaa weeye booska masderku uu yaalo waa inuu dhici karaa ficil an wata ama ficil maa wata waa inuu dhici karaa ficil an wata waa marka masderka looga jeedo maadi ama istiqbaal booskiisa waxaa dhici kara ficil an wata haddii la doonayo inuu tusiyo yani masderku ficil markaa xaal tusinayana booskiisa waa inuu dhacaa ficil markaasi maa wata lianna an ficilka mudaaric hadday gasho maxay ka dhigaysaa mustaqbal bay ka dhigaysaa idan markaad doonaysa masderku macnihiis inuu noqdo mustaqbal booskiisa waa inuu dhici karaa ficil mudaarico an wata an masderi ah. haddii aad doonaysid masderkan inuu tusiyo macno macno maadina booskiisa waa inuu dhici karaa ficil maadi oo an wata waayo ficilka maadi an haddii lagu daro waba ka bedeli mayo waxba ka bedeli mayo waa maadinimadiisii maadinimadiisii weeyaan haddii aad doonaysid masdarku inuu tusiyo macno markaa xaal ah waa in markaasi booskiisa waa inuu dhacaa ficil markaasi maa masderiya wata waa haddii markaa xaal looga jeedo weeyaan marka sheikhu markuu ina leeyahay bisharطi an yaxula maxalahu ficlu maca an waa marka la doonaya masdarku inuu tusiyo xaal ama istiqbaal waa in markaasi booskiisa ficil mudaaric oo an wata ama ficil maadiyo an wata booskiisa waa inuu dhici karaa aw maca ma markuu leeyahayna booskiisa waa inuu dhici karaa ficil mudaaric oo markaa maa wata oo maadi markaa zamanka waxba ka bedeli mayso sheekh tusaaluuna siiyey yucjibunii darbuka zaydan yucjibu waa ficil mudaaric faacilkiisu waa darbi masderkaasa faacilkii ah nuuntu waa nuliqaayada mafcuulkii weye darbi waa camal falaya kaafku faacilkiisi weye zaydana mafcuulkiisi weye booskiisa waxaa dhici kara ficil mudaaric oo markaa an wata yucjibunii waxaa iga yaabiyey darbuka garaaca aad garaaci doontid zaydan zayd aad garaaci doontid istiqbaal baad u jeedaa marka booskasta waxaa dhacaya an tadriba zaydan ficil mudaaric aan wato istiqbal baad ujeedaa isagoo markaa maadi looga jeed waxaa weeyaan yucjibunii an darabta zaydan yucjibunii waxaa iga yaabiyey an darabta zaydan zayd inaad garaacday ayaa iga yaabiyey markaas macna maadi buu tusinaya marka waxaan oranaya yucjibunii darbuka zaydan garaaca zayd aad garaacday baa iga yaabiyey markaan doonaya bos inaan ficilka dhigo waxaan ohanaya yucjibunii an darabta zaydan markaan ku fasiro yucjibunii waxaa iga yaabinaya darbuka garaaca aad garaaci doontid zaydan zayd aad garaaci doontid marka waxan u mustaqbal soo ma boos waxaan dhigi karaa ficil mudaarico marka an masdariya markaa wata kaa marka dambe maadiga sheekh ma mihaalin markuu sheekhu leh yucjibunii darbuka zaydan ka dambe wuxuu ku mihaalinayaa darbigaa dambe waa faacilkii wey booskisana waxaa dhacaya ficil mudaaric oo marka maa masderiya wata waa marka la doonaya xaal inuu tusiyo markaan fasiraya waxaan ohanaya yucjibunii waxaa iga yaabiyey darbuga garaaca hadda aad garaacaysid zaydan zayd aad garaacaysid marka xaal buu tusinayaa booskasna waxaa dhacaya maa iyo markaa ficil mudaaric marka waa calaa niyat mutakalim calaa niyat mutakalim weeyaan marba waxa ujeeda isaga ka dhigaya waxa uu niyeysan yahay hadduu xaal niyeysan yahay ficil mudaarico maa masderiya wata hadduu istiqbaal niyeysan yahay ficil mudaaric an masderi a wata hadduu maadi niyeysan yahay ficil markaasi maadi oo markaasi an masderi a wata marka halkaa waa shardi shardi kalea jira oo markaa cadami ah marka sheekhu kaasu kaaftoomay kaasaan ku kaaftoomeyna kadib sheekh wuxuu inoo sheegay inuu masderku qaybsamo oo saddex u qaybsamo mudaaf iyo munawan iyo mid alwata mid la idaafeeyey iyo mid markaa la tanwiiniyey iyo mid markaasi alwata saddexdaas inuu qaybsamayo sheekh wuxuu xagga camalfalka wuxuu ku badan yahay markuu mudaaf yahay faacmaaluhu mudaafun akar labada kale markuu yahay munawan iyo maqruun bial wuxuu xagga camalfalka kaga badan yahay markuu yahay mudaaf mihaaluuna siiyey hadda labadi mihaal inoo soo miaaliyey yucjibunii darbuka iyo yucjibunii darbuka zaydna labadiba masderku mudaaf buu ahaa darbuka masderu mudaafun lifaacilihi buu ahaa labada jeerba waxaa la mida walowlaa dafcu llaahi الnaasa dafcu llaahi alwaaw waaw istinaaf lowlaa waa xarfu imtinaacin liwujuud dafcu wuxuu noqonaya mubtade dafcu اllaahi waa masder mudaafu lifaacilihi annaasna marka wuxuu noqonayaa mafcuulu bihi ayuu noqonaya khabarka wuxuu noqonaya mawjuudu walowlaa dafcu اllahi mawjuudu marka dafcullaahi waa masder mudaafa una camal falay waa masder mudaafa una camal falay marka xagga camalfalka waxaa ku badan masderku markuu mudaaf yahay buu ku badan yahay isagoo munawan inuu camal falo ayaa laakiin aqyas ah midna waa akar camalan midna waa aqyas ay aqwa fi اlqiyaas yaas kana kaga xoog badan sababtu maxay tahay xaalkaas uu munawanka yahay ficilka ayuu shabahaya ficilkii ayuu shabahaya maadaama la tankiiriyey ficilkii buu shabahaya maadaama ficilkuna waxyaalaha camal falo asagu asal u yahay xaalka uu masdarku ficilka shabahayo ayuu markaasi xagga camalfalka ku qiyaas badan yahay inuu camal falo inuu camal falo isagoo markaa alwato sheekh wuxuu noo sheegay inuu yahay inuu shaad yahay wuxuuna soo qaatay daciifu nikaayati acdaa'ahu yikaalu اfiraara yuraakhi اajala ضaciifu nikaaya ضaciif waa khabr huwa ضaciifu nikaaya ضaciif waa marka khabar bay noqonaysaa ضaciif mudaaf الnikaayati mudaaf ilayhi waa masder alwata weeye ضaciifu nikaayati acdaa'ahu mafcuulnimu ku nasbisanaya annikaaya marka al buu wataa wuuna camal falaya oo acdaa'ahu mafcuulu bihi ayuu markaa ku nasbinaya al buuna wataa acdaa'ahu oo wuxuu noqonaya daciifu nikaayatihi buu noqonaya daciifu nikaayatihi acdaa'ahu yani kaayadiisa iyo waxyeelada uu waxyeelayo cadowgiisu waa daciif weeyaan shaahid waxa weya nikaaya oo markaa masdar ah ashana waxay naaib ka tahay damiirkii loo idaafayn lahaa oo markaasi faacilkiisa ahaa acdaawan mafcuul buu ka dhiganaya asha hadii laga rab wuxuu noqonaya daciifu nikaayatihi nikaayatihi damirka wuxuu noqonaya faacilkiisii oo loo idaafeeyey acdaahuna mafcuul ayuu markaasi u nasbisanaya marka daciif waa khabr limubtadain taqdiiruhu huwa daciifna waa khabarkii daciif mudaaf annikaaya mudaaf ilayhi acdaahuna mafcuulkiisi weeye wuxuu sheekhu raximah اllahu tacala iclam waxaad ogaataa ana asl camali camalka asalkiisu kaainu lilafcaali afcaasha u sugnaaday camal fal afcaasha lagu yaqaanaa وycml waxaa camal falaya camal اficl min aasma xaalu ka mid yahay sabcatu toddoba alأwl kinkood waxa wey almasderu bishari yacmal wuu camal falaya bishari an yaxula inuu dego maxalahu booskiisa ficlun uu dego ficilkaasoo maca an wata waa haddii maadi looga jeedo ama istiqbaal looga jeedo aw ficlun uu dego ficilkaasoo maca maa wata waa marka looga jeedo macnihiisa xaal naxu yucjibunii darbuka zaydan waa markuu mustaqbal tusinaya wey yucjibunii waxaa iga yaabinaya darbuka garaacad garaaci doonta zayd ay an tadriba zaydan yucjibunii waxaa hadda iga yaabinaya darbuka garaacad garaacaysid zaydan zayd ay maa tadribuhu garaaca haddaad garaacaysd wa huwa masderku halaaثatu aqsaamin saddex qaybood wey mudaafun mid la idaafeeyey wa munawanun mid la tanwiiniyey wa maqruunu bial mid alwata fa icmaaluhu camalfalkiisa mudaafan xaalo u yahay akharu wuxuu ka badan yahay min icmaali اqismayni labada qaybood camalfalkooda kalmithaaliin wadalika kalmithaaliin waa laba tusaalo aan soo marno oo kale wey labada miaal soo marnay oo kale weeyaan yucjibunii darbuka zayda yucjibunii darbuka zayda wa ka qowlihi tacaala w walowlaa dafcu llahi الnaasa waa dafci oo masder ah oo loo idaafayey faacilkiisi annaasana mafcuulnimu ku nisbiyey wa camaluhu camalfalka uu camal falaya masderka munawanan xaalo uu yahay aqyasu ay aqwa fi lqiyaas isaga qiyaas ka xoog badan wuxuuna ka xoog badan yahay inuu camal falo isagoo mudaafa ama isagoo alwata naxwu aw icaamun fii yowmi dii masqaba yatiiman aw icaamun waxay ku cadfan tahay faku raqabatin faku raqaba faku ayay marka ku cadfantah aw icaamun icaam marka waa masder faacilkiis wuxuu noqonayaa icaamuhu icaamuhu ayuu noqonaya faacilkiisii fii yowmin jaariya majruurka waa lagu tacalujinaya icaamka dii waa sifo yowmay sifo ka tahay dii mudaaf masqabatina mudaaf ileh yatiimana mafcuul buu ka dhiganaya marka waa icaamkii oo markaa faacili mafcuulba qaadanaya wa camaluhu camal falka wa camal falayo masderkii maqruuna xaalo u yahay mid lala xiriiriyey mid lagu lamaanayey bial shaadun shaad weeye ka qowlihi ka qowlihi ashaacir daciifu nikaayati acdaa'ahu annikaaya waxaa weeyaan nakaytu fi lcaduwi ida aharta fiih markaa dhib u geysto weeyaan ayaa markaa nikaayada la yidhaahdaa daciifun huwa ninkani daciifu nikaayati waxyeeladiisu waa daciif acdaahu cadowgiis u waxyeeleeyo ikhaalu wuxuu u malaynayaa alfiraara carar yani qaar baa ku daray shatriga dambe qaarna kuma darayaan ikhaalu wuxuu u malaynayaa alfiraara carar laga cararo cadowgii yuraakhi inuu dib u dhigayo alajala ajashi inuu dib u dhigayo ayuu markaa u malaynayaa ayb marka wuxuu noqonayaa daciifu nikaayatihi acdaa'ahu marka asha laga saaro damiirka loo idaafeynaya marka wuxuu noqonayaa faacilkiisi acdaa'ahu mafcuul buu ka dhiganaya wuxuu sheekhu yhi raximah اllah athani ka labaad oo ka mid a ah alasmaa alcaamila camal alficli ismu lfaacili weeye ka daaribin wa mukrimin oo kale wey fain kaana haddii uu yahay ismigii faacil maqruunan bial mid al ku lamaan qaarna maqruunan way ka tegayaan camila wuu camal falayaa muطlaqan xaalo u yahay naxwu haada daaribu haadaa kani addaaribu waa kii garaacaya zaydan zayd amse shalay buu garaacaya aw ilaana hadda aw ghadan ama beri wain kaana haddii uu yahay mujaradan mid laga dhartiray min al wuu camal falayaa bisharayni buu ku camal falayaa kownihi buu ku camal falaya ahaanshaha uu yahy lilxaali mid macaniisu xaal uu yahay aw listiqbaal ama mustaqbal waictimaadihi buu ku camal falaya inuu cuskado calaa nafyi nafyi aw istifhaamin ama istifhaam aw mukhbarin canhu mubtade uu cuskado aw mawsuufin mid la naxو ma daaribun zaydu camra وadaaribun zaydu camra وزaydu daaribu camra وmarartu birajuli daaribi camra halkan wuxuu ka waramaya sheikhu raximah الlah asmaada camal falaysa kii labaad kaas waxa weeyaan waa ism faacil ism faacilna waxaa la yidhaahdaa mashtuqa min masderi ficli liman qaama bihi calى macna xuduuث mashtuqa min masderi ficli waxa wixii laga soo dhambashay ficil masderkii liman u sugnaaday qaama bihi waxaa weeyaan ku qumay calى macna اxuduuث macna markaa soo dirinaya uu ku qumay ismiga faacil yani marka sheekhu inoo mihaalinaya wuxuu inoogu mihaaliya daarib iyo mukrim wuxuu tilmaamaya o ishaaraya ismiga faacil mar in laga keeno hulaaثi marna in laga keeno hayru hulaaثi mukrim wuxuu ku mihaalinayaa asagoo hayru hulaaثi laga keenay min akrama oo rubaaci ah akrama yukrimu fahuwa mukrim daaribna wuxuu ku mihaalinayaa asagoo hulaaثi laga keenay daraba yadribu daarib daraba oo hulaaثia laga keenay marka asalkiisu meeshuu ka imaanayo mar inuu noqonayo ficil markaasi hulaaثi ah marna inuu noqonayo hayru hulaaثi daarib waxaa lamida naasir baa'ic khaa'if jaa'ic dhamaan waa hulaaثi mukrimna waxaa lamida mudaxrij munطaliq mustakhrij waa hayru hulaaثi marka marna hulaaثi baa laga keenaa marna hayru hulaaثi baa laga keenaa wuxuu inoo sheegay sheekhu raximah الlah ismiga faacil hadduu al wato wuu camal falaya muطlaqan muطlaqan maxaa loo jeedaa macnihiisu maadi ha ahaado ama xaal ha ahaado ama mustaqbal ha ahaado yani eh, ha cuskado ama yuusan cuskan sababtu maxay tahay xaalka asha uu wato ashaasi waa mawsuulo wa sifatun silatu al ashaasi waa almawsuulo ah wasfigana waa sifada sariixadeed eh, sifa sariixa weeye marka booski ficilka ayuu yaalaa booski ficilka ayuu yaalaa sababtu waxay tahay siladu waxaa asal oo inay noqoto ficil ayaa asal u ah siladu marka maadaama maanta ay siladii maanta maadaama ay noqoto ismi ismigani booska ficilku joogaa awooddii ficilku leh awooddii ficilka ayuu leh waxyaalaha camal falaan maxaa asal u ah ficil baa asal u ah maadaama booskii ficilka uu joogo oo maanta sila uu noqday ilaa sila saaratan waxa lagu yaqaan inay ficil noqoto maanta laakiin siladii maxay noqotay ismi bay noqotay oo wasfi ah idan waصfigani booska ficilku taagan yahay awoodii ficilku haystaa ficilku maxaa la yaqaana inuu camal falo asagoo maadi ah iyo asagoo mustaqbala ah, iyo asagoo xaala inta u camal falaa idan waصfigu marka uu tago booska markuu buuxiyo booska ficilka asaguna waa camal falayaa goorta uu buuxinaya waa goorme waa marka uu silo u noqdo maxay al markuu silo u noqdo weeyaan al markuu silo u noqdo booska ficilku jooga wuxuu camal falaya asagoo maadi ah isagoo mustaqbala ah, isagoo markaa xaal ah intuba waa camal falaya marka shekh wuxuu noo sheegay fain kaana maqruuna bialcamila muطlaqan bmacnaa macaniisu maadi ha noqdo mustaqbal ha noqdo xaal ha noqdo hada daaribu zaydan amsi aw ilaana aw gadan hada waa mubtade adaaribna waa khabarki asaalatan waxa faacilkaa ah, waa asha weeye daaribna waa siladii weeye ayib daarib faacilkiisu waa damiir zaydanna mafcuulkiisi weeyaan amsi waa daraf darfu zamaan weeyaan aw اآn waa la mid waa ظarفu زamaan marka tusinaya wax taagan hadan waa ظarفu زamaan waa mustaqبل intuba daarifka lagu tacalujinaya intuba daarifka lagu tacalujinaya marka amsi aw اآn aw hadan muxuu raacinaya sheiku wuxuu raacinayaa ismigaa faacil macnihiisu ha noqdo wax hore u dhacay ama ha noqdo wax hadda taagan ama ha noqdo wax dhici doona intuba waa camal falaya oo addaari maanta khabar buu noqday wuuna camal falaya faacilkiis waa damiir zaydna mafcuulkiisi wey marka la oran mayo macnihiisu waa inuu xaal noqdaa waa inuu noqdaa mustaqbal la oran mayo kaas waa qeyb qeybta laad waxaa weeye inuusan asha wadanin weye ismigii faacil inuusan al wadan marka uusan al wadan laba shardi buu ku camal falayaa labadaa shardi kow macnihiisu waa inuu wax markaa taagan ama waa inuu yahay mustaqbal waxaan weli dhicin macnihiisu xaal ama istiqbaal waa inuu yahay shardiga labaad ictimaad waa inuu haystaa اعتماد waa inuu haystaa ictimaadkaas sheekh wuxuu noo sheegay afar shay baa markaa ayuu ictimaad ka dhigan karaa afar shay ayaa markaa ictimaad u noqon karaa kow nafyi waa inuu ka hormaraa ama istifhaam waa inuu ka hormaraa ama mukhbarun canhu mubtada ujeedaa mubtada waa inuu ka hormaraa asagu khabar waa inuu noqdaa ama mawsuuf waa inuu ka hormaro asagu sifo waa noqdaa intuba sheekhu waa inoo maa daaribun maa daaribun zaydun camran maadu waa naafiyo daarib wuxuu noqonayaa mubtade ma daaribun zayduna wuxuu noqonaya faacilkiisi camran mafcuulkiisi buu noqonaya daaribun waa mubtade zaydna waa faacilkiisii camran mafcuulkiisi weeyaan haddii la sheegay mubtade haddii la sheegay soo maaha inuu qaato inuu khabar qaato soo maahayn muxuu khabar u qaadan waaye faacilkana muxuu noqonaya sadel masadel khabar waa anagi soo aragnay sax wey marka zayd wuxuu noqonaya faacil camrana mafcuul ayuu noqonaya ictimaadna wuu haystaayo nafyi baa ka hormaray marka daahir maanta al wato laakiin labadii shardi waa laga hayaa ictimaad buu haystaa nafyi baa ka hormaray ko shardiga labaadna wuu haystaayo macnihiisu waa xaal ama waa istiqbaal lidalika waxaad raacin kartaa ma daaribun zaydun camran alaana aw hadan ayaad raacinaysaa amsi kuma jirto amsi kuma jirto mar haddii uusan al eh, haddaysan la soconin macnihiisu waxa weeyaan maadi kuma camal falo isagoo macna maadile ma camal falo adaarimu zaydun camran waxaa laga hormariyey oo ixtimaad u ka dhigtay hamsat istifhaam daari marka wuxuu noqonaya mubtadi zayduna wuxuu noqonaya faacilkiisa camran mafcuul buu ka dhiganaya faacilkana sidda masdar khabar weeyaan marka labadii shardi baa laga hayaa ictimaad buu haysta istifhaam baa ka hormaray arrinka labaadna waxa weeyaan macnihiisu waa xaal ama istiqbaal weeye marba mutakalimku si u jeedo ayuu noqonaya wa zaydun daaribu camran zaydun waa mubtade aaribna waa khabarkii faacilkiisu waa damiir mustatir taqdiiru huwa oo zayd u noqonaya camrana mafcuulkii simu noqonaya marka daarib labadii shari waa laga hayaa macaniisu waa xal ama waa istiqbaal mukhbarun canhu oo mubtada ka horeeya ayuu markaa ictimaad ka dhigtay mithaalka afraad oo ugu dambeeya waxaa weyaan ama arrinka afraad waxaa weeye marartu marartu birajulin daaribin camran marartu ficlu faacil birajulin waa lagu tacalujinaya mara daaribin waxay sifo ka tahay rajul bay sifo ka tahay camrana marka daar waa camal falaya faacilkiisu waa damiir camrana mafcuul buu ka dhiganaya alaana aw hadan ayaa markaa la soconaysa marka daaribkaasi maanta ictimaadku haysta waxaa weeye rajul oo mawsuufa ayaa ka horeeya isagu marka waa sifo macnihiisuna waa xaal ama waa istiqbaal weeyaan alaana aw hadan ayaad markaa ku darsanaysaa wuxuu sheekhu raximahullah athani ka labaad oo ka mid a ah asmaada camal falaysa ismulfaacil weeye wadalika daaribin wamukrimin weeyaan daaribna hulaaثi baa laga keenay mukrimna waxaa laga keenay hayr hulaaثi fain kaana haddii uu noqdo ismigii faacil maqruunan bial al miday ku lamaan tahay camila wuu camal falaya muطlaqan xaali mid la iطlaaqay naxwu haada daaribu zaydan haadaa kana adaaribu kii garaacayey weeye zaydan zayd amsi shalay buu garaacayey aw ilaana hadduu garaacaya aw hadan ama berri buu garaaci doonaa wain kaana hadduu yahay mujaradan min al al mid laga dhartiray camila wuu camal falaya bisharطayni buu ku camal falaya kownihii buu ku camal falaya inuu yahay lilxaali xaal mid u sugnaaday wax markaa taagan aw listiqbaal ama istiqbaal wاctimaadihi buu ku camal falaya inuu cuskado calىa nafyi nafyi aw istifhaamin aw mukhbarin canhu mid laga waramayo mubtada inuu cuskado mid mubtada ah yani waxa weeyaan hadduu mubtada yahay ama asalkuu mubtada yahy waa la nasakhay sida kaana zaydu daariba camran oo kale kaana zaydu daariba camran oo kaana zaydun zayd waa ismu kaana daaribanna waa khabarkii daaribka waa camal falaya faacilkiis waa damiir camranna mafcuulkiisi weeye daaribkaas maanta wuxuu cuskaday mukhbarun canhu laakiin fi اaصli buu ahaaye maanta maahan oo zayd maanta waa ismu kaana lakiin asalka muxuu ahaa mubtadu ahaan jira waa la nasakhay laakiin aw mukhbarin canhu mukhbarin canhu mid laga warramayo mubtada ah hadduu mubtada yahay ama asalkii bu ahaan jiray aw mawsuufin mid la sifeeyey mawsuufin la sifeeye ayuu markaa cuskanaya naxu maa daaribun zaydu camran ayb wuxuu cuskaday nafyi macnuun waa xaal ama waa istiqbaal wa adaaribun zaydun camran wuxuu cuskaday istifhaam macnuhiisuna waa xaal iyo istiqbaal wزaydu daaribu camra wuxuu cuskaday daarib zayd oo markaasi ah mukhbaru canhu oo mubtado ah waxaa la mid la yidhaahdo kaana zaydu daariban camrana waa la oo kaano markaa ay bedesho marka macnihiisuna waa xaal ama istiqbaal mukhbaru canhuna wuu cuskaday wa marartu birajulin nin baan soo mara ninkaasoo daaribin camran wuxuu cuskaday yani markaasi mawsuuf la sifeeye macnihiisuna waa xaal ama istiqbaal weeyaan ahaalidu ka saddexaad amhilaة اmubaalaqa waa tusaalayaashii mubaalaqada looga qasdayey wa hiya amhilatu mubaalaqa maa kaana calىa wasni facaal oo wuxuu ku yimid calaa wasni facaal aw facuul ku yimid aw mifcaal ku yimid aw faciil ku yimid aw facil ku yimid wa iyadu kasmi faacil bay la mid tahay famaa kaana silatan fama ladii kaana ahaaday huwa maagu silatan lial al sila u ahaaday camila wuu camal falayaa muطlaqan xaalo u yahay naxwu jaa daraabu zaydan wain kaana haddii uu yahay mujaradan mid laga dhartiray minhaa min al camila wuu camal falayaa bisharطayni wuxuu ku camal falayaa labada sharطi naxو maa daraabun zaydu camran weeyaane amhilaة اmubaalaga yani waxa weeyaan waa awsaaf awsaaftaas oo looga qasdayo takhiir looga qasdayo maa xuwila lilmubaalagati waاtakhiir fi اlficli min siiqati faacilin ayib marka la doonayo in shaygani in badan uu dhacay ayaa waxaa la isticmaalaa mubaalagada la isticmaalaa siyaq mubaalaqa la yidhaahdaa amhilaة mubaalaqana waa la yidhaahdaa waa شhan wasni waa شhan kelmadood wey waa facaal facuul mifcaal faciil facil weeyaan awsaaftaas marka way camal falaya ismigii faacil bay la mid yihiin ismigii faacil bay la mid yihiin haddii al ay wataana camila muطlaqan xaal iyo mustaqbal iyo waxaa weeyaan maadi intuba ku camal falaya haddii markaa al aysan wadanna labadii shardi baa loo shardinayaa in markaasi uu ka hormaro eh, in macnahoodu xaal iyo istiqbaal mid ka mida u noqdo ictimaadna waa inay haystaan ictimaadkuna waa kuwii marka hadda aan soo marnay weeyaan misaalada yani awsaanta sheekhu inoo sheegay eh, facaal yani markaa iyo facuul aw mifcaal aw faciil aw facil misaaladu waxay noqonayaan facaal oo kale waxaa mihaal u noqonaya facaal waa daraab oo kale daraab ama alcasal faana sharaab waxaa laga so wariyey sibwahi inuu yidhi ama alcasal faana sharaab malabku faana sharaabun mid cabitaankiisa badya anugu ah marka ana waa mubtade sharaabuna waa khabarkii faacilkiisu waa damiir huwa alcasalna mafcuulkii weeyaan alcasalna waa mafcuulkii wey marka facaal oo sharaab ah wuxuu ku camalfalayaa casal mafcuulu bihigii uuna ka soo hormaray facuul misaalkiis wuxuu noqonayaa daruubun binasli sayfi suuqa simaaniha sida shaacirkuu sheegay daruubun waa mid garaac garaacid badan eh, binasli sayfi seefta afkeeda wuxuu ku garaacitaan badan yahay suuqa simaanihaa geela kiisa buurbuuran saaqiisa dhudhunkiisa shaahidku waxa weeyaan daruubun huwa wey faacilku suuqa simaanihaa suuqana waa mafcuul markaasi daruubku uu ku camal falayo daruubun akuulun iyo markaa kuwa lamidka ah mifcaal waxaa lagu mihaaliyaa laminxaarun bawaa'ikaha wa inahu laminxaarun bawaa'ikaha laminxaar wainahu ninkani laminxaaru waa mid gowrictaan badan bawaa'ikaha geelkiisa buurbuuran inahu waa ina ismigeedii laminxaaruna waa khabarkii minxaar waa amhilatu mubaalaqa waa camal falaya laminxaarun huwa huwa waa faacilkii marka bawaa'ikahana mafcuul buu ka dhiganayaa oo markaasi minxaarka ayaa ku camal falaya laminxaarun bawaa'ika ahaa waa mifcaal wey faciil waa sida samiic waa samiic ina allaha eh, samiicu ducaaءa man dacaah ina allaha alle samiicun mid maqlitaan badan wey ducaaءa man cid ducadiisa dacahu barida marka samiicun faacilku waa damiiru huwa ducaaana marka wuxuu noqonaya mafcuul oo markaa samiic ayaa markaasi ku camal falaya o nasbinaya facil baa la mid ah facil xadirun umuura laa tadiiru waaaminu maa laysa yunjiihi min alaqdaari xadirun huwa ninkani xadirun waa nin digtooni badan umuuran arrimuu ka digtooni badan yah arrimahaasoo laa tadiiru aan dhib u geysanayn wa aaminun wuxuu aamin ka yahay maa shay laysa uusan ahaan yunjiihi miduu ka badbaadinaya min alaqdaari qadarka bimacnaa waxyaalahaan dhib lahayna wuu iska ilaalinaya wa ka digtoonaanaya waxyaala dhib weyn u geysanaya la iska ilaalin mayo marka eh, shaahidku waxa weye xadirun faacilku waa huwa umuurana mafcuul buu ka dhiganaya marka dhammaantood way camal falayaan saddexda hore faciil iyo facil waxa weeyaan saddexda hore oo markaasi facaal iyo facuul iyo mifcaal ayaa markaa camalfalkoodu badan yahay iyo facilna camalfalkoodu yani markaasi ma badna wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala athaaliثu ka saddexaad waxa weeye oo ka mid a asmaada camal falaysa amhilatu mubaalaqa weeye wahiya iyaduna ma ismi weeye kaana ahaada calaa wasni facaal ku yimid aw calىa wasni facuul ku yimid aw calىa mifcaal ku yimid aw calىa faciil ku yimid aw calىa facilin ku yimid wahiya iyadu kasmi faacili bay la mid tahay fama ladii ki kaana ahaaday silatan lial al sila midka u ahaaday camila wuu camal falaya muطlaqan xaalo u yahay maxaa laga iطlaaqaya maadiyan aw mustaqbalan aw xaadiran iyadoo macnuhu u yahay maadi ama mustaqbal ama xaal ayuu camal falaya naxwu jaaa daraabu zaydan jaaa adaraabu daraab waa faacilkii zaydana mafcuul buu ka dhiganaya asagaa camal falaya faacilkiisu waa damiir weeyaan wain kaana haddii uu noqdo mujaradan mid laga dhartiray minha ashi camila wuu camal falayaa bisharطayni ashu markaasi waa cahdiyadii weye bisharطayni labadii sharطi ayuu markaa ku camal falayaa labada shardi oo lasoo sheegay almadkuureyni oo ahaa ictimaad iyo macnuhu xaal ama istiqbaal inuu noqdo naxu maa daraabun zaydu camran ma ahaane mid garaacitaan badan zayd camar mid garaacitaan badan ma ahan araabicu ismiga afaraad oo ka mid a ah asmaada camal falaysaa camal alficli ismu lmafcuul weeye naxu madruubun wa mukramun madruubun waa mid la garaacay iyo mukramun mid la karaameeyey wayacmalu wuu camal falayaa camala alficli اlmabniyi lilmafcuul wuxuu camal falayaa camal alficli ficil camalkiis ficilkii almabniyi loo dhisay lilmafcuuli mafcuul loo dhisay wa sharطu camalihi camal falkiisu shardiga loo shardinayo kasmi اfaacili buu la mid yahay ism faacil oo kale naxو jaءa almadruubu cabduh weeyaan mihaalku jaءa waxaa yimid almadruubu cabduhu kii addoonkiisii la garaacay wa zaydun zayd madruubu cabduhu addoonkiisii baa la garaacay facabdun cabdi naa'ibu naa'ib weeye wuxuu naa'ib ka yahay can ilfaacili faacil buu naa'ib ka yahay fi lmithaaleyn labada tusaalaba ayuu naa'ib u yahay halkan wuxuu ka waramayaa sheikhu raximah اllah asmaaduu ka waramayo camalka ficilka camal fali jirtay wuxuu ka soo baxay ismu اfaacil iyo markaasi amhilaة mubaalaga waxaan kaloo soo qaadanay yani markaas masder halkani waa kii afraad weeye ka afraad waa ism mafcuul weeyaan mashtuqa min masderi ficli lima waqac calayh yani wuxuu la macno yahay ismiga mafcuul ficilka mabniyu lilmajhuulka ah ayuu markaasi la macno yahay xagga camalkana asagu la mid yahay sheekh wuxuu noogu mihaaliyey madruubun wa mukramun madruubun waa ismi mafcuul oo hulaaثi ah weeye mukramuna waa ismi mafcuul oo hayru hulaaثi ah madruub min darabaa laga soo qaatay ama darbi baa laga keenay oo masder ah marka daraafo madruub waa is mafcuul wey mukramna wuxuu noqonayaa is mafcuulo laakiin hayr hulaaثi ah akrama yukrimu fahuwa mukram waa mid la karaameeyo weeye oo ficilkiisii yani markaasi ayaa la mudaaracaynayaa mudaaracadii meesha ay taallay baa miim dambisa lagu bedelayaa qabla akhirkana waa la fatxinayaa wuxuuna noqonayaa is mafcuul marka mukram min akrama yukrimu fahuwa mukram cadama yucadimu fahuwa mucadam اstkرج ystkرج fهو msتkرج lakiin ismiga mafcuul markuu yahay hulaaثi wuxuu ku yimaadaa un calىa wasn mafcuul buu ku yimaadaa sida maqtuul maksuur maxbuus masjuun iyo kuwa la midkaa camalka ficilka mabni lmajhuulka ayuu camal falaya oo naayb faacil buu qaadanaya naayb faacil ayuu qaadanayaa shardigu ku camal falayo waa shardigii ismiga faacil aan ku soo marnay oo ismiga faacil shardigiisu wuxuu hadduu camila muطlaqan yani macniisu ha noqdo maadi ama mustaqbal ama xaal wuu camal falaya haddii laakiin uusan wadan al laba mid buu ku camal falayaa inuu macnihiisu xaal ama uu yahay istiqbaal ictimaadna waa inuu haystayo afar shay mid ka mid a waa in lagala hormaraa marka waa ashyaadan kusoo marnay weeyaan waxyaalihii ka hormarayey ismiga faacil ayaasna ka hormaraya oo markaa u noqonaya musawiq u noqonaya haddii markaasi yani waxyaalaha ka hormaraya mar wuxuu noqonayaa nafyi baa ka hormari kara waxaa ka hormari kara istifhaam waxaa ka hormari kara mubtada ayaa ka hormari kara oo markaa asagu markaa khabar u noqonayo mawsuuf ayaa ka hormaraya marka ashyaadii ka hormaraya ismiga faacil baa asna ka hormaraya wuxuuna siiyey sheekhu laba mithaal jaءa almadruubu cabduhu ja waa ficil maadi almadruubu waa faacilkii weeye madruub waa ismi mafcuul wey yacmalu camala ficlihi yarfac faacil yarfacu naaib alfaacil marka cabduhu naaib faacil buu ka dhigta cabduhu waa naaib faacil madruubu naaib faacil u yahay al wataa marka almadruubu ka la garaacayo wey cabduha jaa waxaa yimid almadruubu kii la garaacaya cabduhu addoonkiisa alaana aw ghadan aw amsi inta waa soo guda gelaysaa mar hadduu al wato maxaa yeelay awooddii ficilka ayuu leeyahay sida ficilkuba isagoo maadi ah isagoo mustaqbalah isagoo xaalo u camal falo ayaa markaa ismiga asha mawsuulka watana awoodda ficilkuu leeyahay marka axwaasha inta waa ku camal falaya wa zaydu madruubun cabduhu zayd waa mubtade madruubuna waa khabarkiisii madruubkaasi wuu camal falaya waa ism mafcuul oo cabduhu nafaacil buu ka dhiganaya marka maanta al ma wato laakiin ictimaad buu haysta awala ictimaadkaasoo ah in markaa lagala hormaray mukhbarun canhu mubtado lagala hormaro oo zayd ah macnihiisuna laba midun buu noqonayaa xaal oo zaydun zayd madruur mid la garaacaya waa cabduhu addoonkiisa hadda la garaacaya iyo waa la garaaci doonaa zaydun madruubun cabduhu waa la garaaci doonaa in markaa lagu fasiro laakiin laguma fasirayo markaasi macnalmaadi lagu fasiri mayo marka labadiba wuu haystaa saas darteed uu camal falay oo cabduhu wuxuu u qaatay naa'ib alfaacil buu u qaatay araabicu ismu mafcuul weye naxو madruubin weya wa mukramin weeye marka labadu wuxuu kala mithaalinayaa midna ism mafcuul oo hulaaثi ah hulaaثi laga keenay midna ism mafcuul oo غeyr hulaaثi laga keenay wayacmalu wuu camal falaya camal اficli ficil camalkiis ficilkii almabniyi mafcuuli mafcuul loo dhisay oo markaa faacilka qaadanaya wa sharطu camalihi camalkiisa shardiga loo shardinayo kasmi faacili buu la mid yahy shuruudda loo dhigayo markuu camal falayo shuruudda ismiga faacil buu la mid yahy naxu jaaa almadruubu cabduhu wey jaaa almadruubu waa faacilkii cabduhuna waa faacilkii madruubkaas wa zaydun zayd madruubun mid la garaacayo wey cabduhu addoonkiisa alaana aw kadan in lagu daro wey markaas kaa hor lakin oma baahna facabduhu naaibun wuxuu naaib ka yahay can ilfaacili faacil buu naaib ka yahay fi lmihaalin labada mihaal dhexdooda ayuu markaa naaib yahay alkhaamisu kan shanaad waxaa weeya asifatu almushabahatu waa sifadii lagu shabahay bismi اfaacili lagu shabahay ismigaas faaciloo almutacadi u tallaabaya ilaa waaxidin hal mafcuul u tallaabaya wadalika xasanin iyo wadariifin oo kale wey xasan iyo dariif walimacmuulihaa halaaثu xaalaat macmuulkeeda waxaa u sugnaaday halaaثu xaalaatin saddex xaaladood ayaa u sugnaaday alrafcu cala alfaaciliya faacilnimo in lagu rafciyo naxو marartu birajulin nin baan soo maray ninkaasoo xasanin uu wanaagsan yahay wejhu wejigiisu wa dariifin marartu birajulin baan soo maray ninkaasoo dariifin lafduhu hadalkiisu uu wanaagsan yahay wاnasbu waxaa kaloo usugnaaday annasbu macmuulkii waxaa usugnaaday annasbu in la nasbiyo calى الtashbiihi shabahaad bilmafcuul bihi lagu shabahayo in lagu nasbiyo wain kaana hadduu yahay macmuulku mucarafan mid la tacriifiyey naxو marartu birajulin nin baan soo maray ninkaasoo xasanin uu wanaagsan yahay alwajha wejigiisu uu wanaagsan yahay aw xasanin wajhahu wejigiisu u wanaagsan yahay xasanin alwajha aw xasanin wajhahu aw cala tamyiizi tamyiiznimo ayaa markaasi macmuulkiisii lagu nasbinaya in kaana almacmuulu hadduu yahay nakirata nakiro naxو marartu birajulin nin baan soo maray ninkaasoo xasanin wajhan wajhaan markaasi wanaagsan wاljaru calى اidaafa waxaa kaloo banaan macmuulka ku banaan aljaru in la jaro cala idaafa idaafa lagu jaro naxu marartu birajulin xasani اlwajhi walaa yataqadamu macmuulu sifati calayha halkan wuxuu inoo sheegaya sheekhu raximah اllah ismiga shanaad oo sida ficil ku camal fala waa asifatu almushabahat bismi faacil sifadaasi waxay tusinaysaa iyadu hubuut iyo markaasi dawaam ayay tusinaysaa sifadaas waxay u camal falaysaa sida ismiga faacil laakiin hal mafcuul u tallaabaya waana meelaha isku khilaafsan yihiin asifatu اlmushabaha iyo markaasi ismiga faacil sifada mushabihada waxaa laga soo qaataa ficil markaa laazim ah ama qaasir ah laakiin ismiga faacil ficilka laga soo qaadanayo mar wuxuu noqon karaa laazim marna wuxuu noqon karaa mutacadi mar haddii camalka ay kaga dayanayso ismi faacil oo hal mafcuul qaadanaya ayado marka waxay noqonaysaa in aysan waxba qaadanin wax mafcuul in qaadanin ayay noqonaysaa lanna shaygay ku dayanaysay xagga camalfalka yani lama simi karto marka maadaama kii ay ku dayanaysay hal mafcuul uu qaadanayo ayado marka waa inay ka hooseysaa oo mafcuul ayado waa inaysan qaadan haddaba macmuulkeedii muxuu noqonayaa yani seebaa la yeelaya macmuulka ku camalfalaysa waxaa ku banaan saddex weji saddex weji baa ku banaan macmuulkeeda kow in la rafciyo oo faacilnimo lagu rafciyo sida miaalku ina siiyey marartu birajuli xasani wajhuhu marartu waa ficl wa faacil birajulin jaariya majruur oo mara lagu tacalujiyey xasanin rajul buu sifo ka yahay xasanku marka waa sifat mushabiha bismi faacil wajhuhu marka waa faacilkiisi weeye wجhu waa faacilkiisi wey marka wجhu waa lagu rafciyey alى faacilya lagu rafciyey wa dhariifi lafduhu waa lamid isaguna oo dhariifna booska xasan buu joogaa lafdina booska wejhi buu joogaa marka faacilnima lagu rafciyey marka macmuulkaas wejhi ah ama lafdi ah wejhiga ku banaan waxa way ko in faacilnima lagu rafciyo way banaanta midda labaad waxaa kaloo banaan in la nasbiyo oo lagu nasbiyo tashbiihan bilmafcuuli bih in ismigaa lagu shabahayo mafcuul bihi lagu shabahayo oo mafcuul bihi ma laska yidhaahdo mafcuul bihi lama oran karo maadaama yani ficilkay ka timid uu ficil qaasira yahay ficilka qaasirka mafcuul ma qaato ayib qaasir mafcuul ma qaato idan waxaa la ohanaya marka mafcuul bihi baa lagu shabahayaye mafcuul bihi xaqiiqiga maahan waa goorma waa marka macmuulkeedu uu yahay macrifo sida mihaalkan una siiyey marartu birajuli xasani alwajha marartu ficlu wa brajuli mare ayaa lagu tacalujinaya xasanina rajul bsife ka yahay alwajha waxaa la ohanayaa mansuubu tashbiiha bimafcuuli bih waa ismi la nasbiyey maxaa lagu nasbiyey in mafcuulu bihi lagu shabahayo mafcuul bihi lagu shabahayo marka eh, al buu wataa xasanin alwajha ama ashi booskeedii in damiir lagu bedelo la yidhaahdo marartu birajulin xasanin wajhahu la yidhaahdo wajhahu marka damiirka haadaasi ashi buu naaib ka yahay ashi ayuu naaib ka yahay labada jeer waxaa la odhanayaa ismigaa weji ah wuxuu ku nisbisan yahay kownuhu mushabahan bilmafcuuli bih mafcuul bih baa lagu shabahaya waa hadduu macrifo noqdo wey ismigaas haddii uu noqdo nakiro ismigii waa la nasbinaya lakin waxaa lagu nasbinayaa inuu tamyiiz yahay sida marartu birajulin xasani wajhan ay min wajhin ayib xasanku rajul buu sifo ka yahay wajhanna waxaa lagu nasbiyey waxa wey calى tamyiiz inuu tamyiiz yahay ayaa markaasi lagu nasbiyey inuu tamyiiz yahay ayaa lagu nasbiyey waxaa kaloo banaan macmuulkii in loo idaafeeyaba maadaama iyado ismi ay tahay inay mudaaf noqoto macmuulkiina mudaafu ilayhniba lagu jiro sida marartu birajulin xasani اlwajhi birajulin xasanku rajul buu sifo ka yahay birajulina mara ayaa lagu tacalujinaya xasan mudaaf alwajhina mudaafu ilayh majruurun bimudaaf wa calaamatu jarihi alkasra aلظaahira calى akhirihi marka maxaa lagu jaray inuu mudaaf ileyhnimo ismi ka horrey baa loo idaafe asna mudaaf ileyhnimo ayaa lagu jaray markaasi marka macmuulka sifa mushabiha saddexdaa wejiba way ku banaan yihiin xasanun wajhuhu iyo wajhahu ayib ama wajhan markuu nakreya ama xasana alwajhi faacilnima lagu rafciyo tashbihan bimafcuul bihi in lagu nasbiyo hadduu macrifo yahay in lagu nasbiyo tamyiizan hadduu nakre yahay iyo markaasi mudaaf ileyhnimo in markaa lagu jiro intuba marka waa banaan yihiin marka asalku waxay ahayd inaysan camal falin asal waxay ahayd inaysan camal falin maadaama ay ficilkii ka fogaatay ficilku wuxuu tusiyaa alxadaث wالzamaan wax soo cusboonaanaya xuduuث wax soo cusboonaanaya ayuu ficilku tusiyaa daraba wuu garaacay darbigu yatajadad yadribu hadduu garaacaya sayadribu wuu garaaci doonaa lakin iyado waxay tusinaysaa hubuut wax iska taagan wax iska yani markaa daaima hubuut bay tusinaysaa maadaama ficilka macnaha ay tusinayso ficilka way khilaaftay ficilka xuduud iyo mafcuul qaadanaya ismu faacil almutacadi ilaa mafcuulin waaxid baa udhexeeya mar hadday sidaa tahay oo macmuulaadkii kii asalka u ahaa iyadoo aysan mid ka sokeeya oo farac ka ah ay camal kaga dayanayso asaalatan waxay inaysan camal falin bay asaalatan ulahayd shuruuddii aan soo sheegnay baa loo shardinaya shuruuddii aan soo sheegnay ayaa loo shardinaya al hadday wadato alxasan la yidhaahdo bilaa bay camal falaysaa haddii markaasi aysan al wadanna waxay noqonaysaa eh, hal shardi baa loo shardinaya iyadu ictimaad inay haysta bes ama inuu macnaheedu xaal ama mustaqbal yahay weligeed ba wax taagan bay tusinaysa iyado maadi maba tusaba marka iyado shardiga lama baahnaba marka hore sii wadatayba lakin waxaa loo loogu darayaa waa inay ictimaad haysataa ictimaad waa inay haysataa ayib oo markaasi eh, sifo ay mawsuuf sifo u noqotaa ama mubtade ay khabar u noqotaa ama nafyi ama istifhaam laga hormariyaa ictimaad waa inay haysataa laakiin shardigan odhanaya yani xaal waa inay tahay weligeedba waa xaal iyado xaal kama baxdaba weligeed waa xaal marka shardigaasun baa loo shardinayaa marka ay camal falayso wuxuu sheekhu raximah الlahu taعaalى alkhamisu aصifaة الmushabaha ismiga shanaad aصifaة الmushabahatu waa sifadii lagu shabahay bismi faacil ismigaasoo almutacadi u tallaabay ilaa waaxidin mid wadalika xasanin oo kale wey wadariifin oo kale wey walimacmuuliha ayuu u sugnaaday macmuulkeedii ثalaaثu xaalaat saddex xaaladood alrafcu baa u sugnaatay in lagu rafciyo macmuulkii cala alfaaciliyi faacilnimo naxو marartu birajulin rajulkaasoo xasanin wajhuhu marka wajhuhu faacilnima lagu rafciyey wdariifin lafduhu wالnasbu waxaa kaloo u sugnaaday macmuulkeeda in la nasbiyo calى الtashbiihi shabahaad bilmafcuuli bihi lagu shabahaya in lagu nasbiyo in kaana mucarafan waa hadduu yahay markaasi mid la tacriifiye hadduu yahay in tashbihan bilmafcuuli bihi lagu nasbiyo naxو marartu birajulin nin baan soo maray ninkaasoo xasanin alwajha wejigiisu uu markaa wanaagsan yahay ama xasanin wajhahu wejigiisu uu wanaagsan yahay aw calى tamyiizi tamyiiz baa lagu nasbiyey in kaana haddii uu yahay nakirata nakira hadduu yahay naxو marartu birajulin xasanin wajhan marartu birajul nin baan soo maray ninkaasoo xasanin u wanaagsan yahy wajhan min jihati waj u wanaagsan wاljaru calى اidaafa wاljaru calى اidaafa waxaa kaloo banaan macmuulkeedii in la jero calى idaafa yani mudaaf ilayhnimo lagu jiro ayaa banaan mudaaf ilayhnimo in markaa lagu jiro naxو marartu birajulin xasan اlwajhi marka xasan waa mudaaf alwajhina mudaafun ilayhi ayuu markaa noqonaya wuxuu sheekhu raximah الlah walaa yataqadamu ma soo hormaro macmuul sifa sifa macmuulkeedu calayha sifada kama soo hormaro walaa budda min itiصaalihi maaran laga maarmo min itiصaalihi la xariirkiisa bidamiiri اmawsuufi mawsuufka damiirkiisa ula xariirsamo mawjuudu maha imaa lafظa min jihati lafdi waa inuu kala xiriirsamaa kama fii naxwi zaydu xasanu wajhuhu aw macnan xagga macnahaan taqdiir ahaan inuu kala xiriirsamo naxو marartu birajuli xasani اlwajhi halkan wuxu noo tilmaamaya raximah اllah axkaamteeda wax ka mid ah axkaamteeda waxaa ka mid ah macmuulkeedu ma soo hormaro maxaa yeelay maadaama ay tahay farcun can farcin waxyaalaha camal fala ficil baa asal u ah marka ismi faacil oo ficil kaga dayanaya xagga camalfalka bay iyaduna camalfal kaga dayanaysaa marka waa farcun can farcin camalfalkiibay farc labaad ku tahay maadaama ay farc ku tahay macmuulkeeda laguma tasarufi karo oo dacfi baa ku sugan lidacfihaa macmuulkeedu laa yataqadamu calayha bkhilaaf ismiga faacil macmuulkiisa waa soo hormari karaa waxaad ohan kartaa zaydu gulaamahu daaribu zaydu zayd gulaamahu addoonkiisii daaribun mid garaacayo wey asalku wuxuu aha zaydun daaribun gulaamahu buu ahaa marka ghulaamkii baa daarib laga soo hormariyey hulaamka baa laga soo hormariyey marka way banaan tahay ismiga faacil in laga soo hormariyo macmuulkiisa laakiin ayadu maadaama ay daciif tahay macmuulkeeda takhiir ayuu markaasi laasimsanaya wuxuu kaloo inoo sheegay macmuulkeeda waa in damiir lala xidhiidhiya macmuulkay ku camal falayso waa inuu damiir wataa damiirka waa inuu yahay malfuud ama waa inuu yahay muqadar mid malfuud ah oo lagu dhawaaqaya waa inuu yahay ama mid muqadar ah waa inuu yahay waxaa la yidhaahdaa macmuulkeedu waa inuu yahay sababi sababi waa inuu yahay macmuulkeedu sababin waxaa loo jeedaa saddex mid ka mida ah waa inuu noqdaa macmuulkeedu inuu markaasi damiir wato u noqonaya mawsuufka inuu damiir wato u noqonaya mawsuufka sida marartu birajulin xasani wajhahu marartu birajulin nin baan soo maray ninkaasoo xasanin wajhahu macmuulku waa wejhi weji marka muxuu wataa damiir buu wataa damirka xagee unoqonaya mawsuufka rajul buu unoqonaya rajul marka macmuulkeedu waa inuu damiir wataa mawsuufka u noqonaya ama zaydun xasanu wajhuhu wajhuhu damiirkaasi zayd buu unoqonaya oo markaasi mawsuufka la sifeeyaha ah ayuu noqonaya marka damiir waa inuu wataa ama shay booska damiirka istaagaya oo buuxinaya waa inuu wataayo ah al waa inuu wataa oo waxaa la odhanayaa marartu birajulin xasani اwajhi marka ashaasi waxay naaib ka tahay damiirkii wajhahu damiirkii ayay naaib ka tahay marka macmuulku al wataa marartu birajulin xasani اlwajhi ashaasi alwajhi damiirki bay naaib ka tahay midda saddexaad waa in damiirkii loo qadaraa haddii macmuulku alna uusan wadan damiirna uusan wadan waa in damiirkii loo qadaraa damiirkii waa in loo qadaraa waxaad ohanaysaa marartu birajulin xasanin wajhan xasanin wajhan minhu ay minhu ayaa lasoo qadaraya minhu oo markaa damiir ah oo u noqonaya rajulkii u noqonaya ima damiir waa inuu wataa asagaa asal ah ama al waa inuu wataa naaibkaa damiirkii ama damiirku waa inuu muqadar yahay oo macmuulkii lafdiga yaan lagu sheegin be waa inuu asturan yahay marka intaa mid ka mid ah ayuu markaa damiirkii noqonayaa wuxuu sheekhu raximah اllah walaa yataqadamu ma soo hormaro macmuulu sifa sifada macmuulkeedu ma soo hormaro calayha calى sifa kama soo hormaro maadaama ay farcu farc maadaama ay tahay walaa yataqadamu ma hormaro macmuulu sifa sifada macmuulkeeda calayha calى sifa kama soo hormaro walaa budda min itiصaalihi maaran laga maarmo min itiصaalihi la xariirkiisa bidamiiri اmawsuufi mawsuufka damiirkiisa ula xariirsamo mawjuudu maha imaa lafظa min jihati lafdi waa inuu kala xiriirsamaa oo lagu dhawaaqa kama fii naxwi zaydu xasanu wajhuhu wajhu damiirki waa mutaصil aw macna xagga macnaha waa inuu kala xiriirsamaa naxwu marartu birajuli xasani اlwajhi minhu baa loo soo qadaraya marka xasan اlwajhi yani damiir ma wato macmuulkii alwajhi ah haadani kelmaday ka mid tahay kelmaday ka mid tahay marka wejhihi lama oran xasan اwajhi may kan albu wataa xasan اwajhi kani albu wataa markuusa ashan wadan sida marartu birajulin xasani wajhan markuu yahay xasani wajhan ayaa markaa minhu loo soo qadaraya markaasa minhu loo soo qadaraya marka wejhigu hadduusan damiir wadan alna wadan damiirku waa u asturaya mawsuufkuna u noqonaya asaadiso ka lixaad ismu tafdiil waa ismu tafdiil naxwu akrama wa afdala weeyaan akram zaydun akramu wa afdalu weeyaan min camrin walaa yansibu almafcuula bih ismu tafdiil ma nasbiyo mafcuulu bihi itifaaqan nasban itifaaqan isba isku waafaqsan yahay ma nasbinayo walaa yarfacu daahira daahirna ma rafciyo ila fi masأalaة اkuxli masalada magacaasle mooyaane wa daabiطuhaa masalada daabitkeedu an yakuuna fi اkalaami kalaamka wa inuu kusugan yahy nfy nfy wa inuu kusugan yahay wbacdahu wayakuunu bacdahu gadaashiisna waa inuu ku sugan yahay ismun ismu jinsin waa inuu ku sugan yahay ismigaasoo mawsuufun lagu sifeeyey bismi tafdiil wa bacdahu wa an yakuuna ismu tafdiil wa an yakuuna bacdahu gadaashiisa waa inuu ahaadaa ismun ismi ismigaasoo yufadalu la fadilayo calaa nafsihi naftiisa lakala fadilayo bictibaarayni ay bixaalatayni ama bixaalayni asagoo laba xaalood loo kala eegayo naxw maa raأaytu rajula axsana fii caynihi alkuxlu minhu fii cayni zaydin wayacmalu wuu camal falaya ismu tafdiil fi tamiis tamiis buu ku camal falaya naxw ana akharu minka maalan weya maalkaas weye wa fi ljaari walmajruuri buu ku camal falaya jaari majruur wadarfi buu ku camal falaya naxwu zaydu afdalu minka alyowma halkan wuxuu ka warramayaa sheikhu raximah اllah asmaadii camal falaysay camal alficli kii lixaad waa ismu tafdiil ayib ismu tafdiilku waa wuxuu tusiyaa mushaarako iyo ziyaado laba shay oo markaa shayna wadaagaya midkoodna dheeraad uu wato maa dala calىa mushaarakati wa ziyaada marka la leeyahay zaydun aclamo min camrin zayd iyo camar cilmiga way wadaagaan laakiin zayd baa ziyaado wato weeyaan marka ism tafdiilku mushaarako iyo ziyaado ayuu tusinayaa mafcuul bihi ma naصbiyo ayuu sheeku yihi itifaaqan bilitifaaq lakin itifaaqaas nooca ma iskuma waafaqsana wuxuu ku raacayaa ibnu hishaam saaxibu qadr nada kadalika ibnu malik ayuu ku waafaqaya ku raacaya laakiin yani qaar culimadu way baneeyeen inuu markaasi mafcuulun bihi uu nasbin karo way baneeyeen marka waxaa fiican inuu yidhaahdo walaa yansu mafcuulu bihi cala asax qowlka sixada badan mafcuulu bihi ma nasbiyo mafcuulu bihi ma nasbiyo marka sidaa asaxa weye inuusan mafcuulu bihi nasbin laakiin itifaaq maahan oo la odhanaya mafcuulu bihi wuu nasbinaya cala iطlaaq buu nasbinaya wuxuu kaloo tilmaamay sheekhu ismi daahirana faacil kama dhigto damiir baarisna waa lagu daraya walaa yarfac aahira wala damiir albaariza almunfasila wala damiir almunfasila damiir munfasilana ma rafciyo ismi daahira ma rafciyo masalada laga soo reebi doono mooyaane damiir baarizana ama damiir munfasilana ma rafciyo hal masala laga soo reebayaa masaladaas oo masalatulkuxi ka baxday miaalka ugu caansan oo la arko ismu tafdiil oo ismi daahir rafcinaya weyaan ismiga daahirkoo rafcinaya alkuxlu ah kuxlu waa indhakuusho wey ismu tafdiil waxa weeyaan miaalka ugu caansan oo markaa ismu daahira uu rafcinayo ayaa wuxuu yahay kuxli markaasa waxaa loo bixiyey masaladii masalatlkuxli baa loo bixiyey masalatulkuxli ayaa loo bixiyey marka masalatulkuxliga daabit bay leedahay daabitku sheekh waa inoo sheegay afar arrimood waa in la helaa afartaa shay marka la helo ayuu markaa ismu tafdiil wuxuu rafcinayaa ismi daahir ah dhammaantu wuu sheegay wuuna miaaliyey wuxuu ku miaaliyey maa ra'aytu rajula axsana fii caynihi alkuxlu minhu fii cayni zaydi kalaamku waa inuu nafyi ku jiraa kalaamka meesha yaalla nafyi waa inuu ku jiraa ama shibhu nafyi oo nahyi istifhaam ayaguna waa la mid nafyi ama shibhu nafyi hadalku waa inuu ku jiraa ko nafyigaasi waa inuu ka dambeeya ismu jinsi ismi nakira ah waa inuu ka dambeeyaa waa labo ism jinsigaasi waa in lagu sifeeyaa ism tafdiil waa saddex ism tafdiilkaasi waa inuu ka dambeeyaa ismi la kala fadilayo laba xaaladood lagu kala fadilayo mihaalku waxa wey ma raأaytu rajula axsana fii caynihi alkuxlu minhu fii cayni zaydin afarta daabit ba ku sugan yihiin ma raaytu nafyi waa ku sugan yahay ko ism jinsina waa ku sugan yahay waa rajul ama ism nakiro ah ismigaasi axsan oo ism tafdila lagu sifeeyey waa saddex ismigaas ism tafdilka waxaa ka dambeeya ama bctibaarayn oo waa ismide waa alkuxlu kuxliga waxaa laleeyahay markuu ku sugan yahay isha zayd ayuu ka fiican yahay marka uu ku sugan yahay zayd cid aan ahayn ishiisa marka waxa la kala fadilaya waa indhakuushi un laakiin waxaa loo kala eegayaa markay caynu zayd kusugan tahay iyo markay kusugan tahay maxay yacni cid kale isheeda markay kusugan tahay ayay kala fiican tahayoo marka zayd ishiisa ay kusugan tahay bay fiican tahay ayib haddaba mihaalku waxaa weeyaan shaahidku waxaa weye axsan oo ismu tafdiila alkuxlu buu faacil ka dhigta alkuxlu oo ismiga daahirka ayuu faacil ka dhigta marka miaalkaas eh, ayaa marka ugu caansan ismu tafdiil oo markaasi rafcinaya ismi daahir ah miaalkaas ayaa ugu caansan markaan acraabayno miaalkaas maadu waa naafiyo ra'aytu waa ficlu wa faacil rajulan mafcuulkii wey axsana waa sifo oo rajul baa laga sifaynaya fii caynihi jaarihi majruurkaasi wuxuu ku tacaluqayaa maxduuf oo waa xaal kuxliga dambaa laga xaalaynaya alkuxlu waa faacil oo axsan buu faacil u yahay waana mee shaahidku u yahay oo ismu tafdiil maanta ism daahir inuu qaatay weeye shaahidku minhu jaar iyo majruur weeyaano axsan baa lagu tacallujinayaa fii cayni jaar iyo majruurkaasi iyo mudaaf wuxuu ku tacaluqayaa maxduuf wuxuuna xaal ka yahay minhu damiirkaasu xaal ka yahay marka la macnanaya waxaa la odhanayaa maa ra'aytu ma arag rajula nin ma arag ninkaasoo axsana uu ka wanaagsan yahay alkuxlu indhakuul ay ka wanaagsan tahay fii caynihi xaalay ku sugan tahay ishiisa minhu min alkuxlina ay ka wanaagsan tahay fii cayni zaydin xaalay indhakuushu isha zayd ku sugan tahay macnuhu waa waxaa loo jeedaa indhakuusha indhakuushu markay ku sugan tahay zayd ishiisa ayay ka fiican tahay markay ku sugan tahay cid aan zayd ahayn ishiisa marka shayga la kala fadilaya waa kuxligii un weeye waxaan lagu kala fadilayaa idaa kaana fii cayni zaydi وإdا kاna في عayni غayri زaydi oo goormo mfadل ah gorma la fadilaya إida kana في عayni زayd waxaan laga fadilaya إida kaanat في غayri عayni زayd an waa intaas wey shaahidka marka loo jeedan waxaa weeye in laguu sheego lagu miثaaliyo ismu tafdiil oo markaa ismu daahira faacil ka dhigta dawaabidna la hayo nafyi baa ku sugan oo m ma raaytu ah ismu jinsi baa ka dambeeya ama ismu nakir ah oo rajul ah ismu jinsigii waa la sifeeyey oo axsan baa lagu sifeeyey waxaa laga dambaysiiyey ismi tafdilka uu rafcinayo ismigaasoo lakala fadilay wa lakala fadilaya waa ismigaa dam waa kuxligaas wey ayaa lakala fadilaya waxaa lagu kala fadilayaa caynu zayd markuu kusugan yahay iyo caynu hayri markuu kusugan yahay marka iyadoo nafyi ayuu markaa sheikhu inoo mithaaliyey iyadoo nahyi lagala hormary waxaa weeyaan laa yakun axadu axaba ilayhi اlkhayru minhu ilayka laa yakun axadu axaba ilayhi اkhayru minhu ilayka laa yakun meesha nahyi baa yaal ko oo shibu nafyi ah nafyigi nahyiga waxaa ka dambeeya yani waxaa weeyaan ismi nakiro axad ah ismigii nakirada waxaa lagu sifeeyey axabu oo ismu tafdiil ah waxaa laga dambeysiyey ismi daahir ah oo ismu tafdiilka uu rafcinayo oo alkhayr ah oo la kala fadilayo khayrku markuu adiga kugu sugan yahay khayrka waa la kala fadilaya markuu adiga kugu sugan yahay iyo marka cid kale uu ku sugan yahay baa la kala fadilaya waa iyadoo markaasi nahyi lagala hormaray iyadoo istifhaam lagala hormaray waxa weye hal ra'ayta rajula axsana fii caynihi اlkuxlu minhu fii cayni zaydi waa meeshii wey daabita ah haddii la helo walow mihaalku kuxliba yaysan ku jirin haddii la helo intaas daabita afarta haddii la helo masalada masalatu kuxli baa loo yaqaanaa walow meesha kuxliba yuusan joogin rajulba yuusan joogin zayd iyo markaasi waxa aan marka jooginba afartaa daabit haddii la helo waxaa weya masalada masalatukuxda weeyaan marka khulaasadu waxay noqonaysaa ism tafdiil sida asaxa oo sixada badan mafcuulu bihi ma nasbiyo waa kow oo la odhan mayo zaydun ashrabu nnaasi casalan la odhan mayo zaydun zayd ashrabu nnaasi waa dadka ninka u cabitaanka badan casalan malab oo casalka marka waxad ka dhigaysaa mafcuulun bihi ma banaan arrinkaas oo casal mafcuul bihi ashrab ooga dhigto waxaad odhanaysaa zaydun ashrabu nnaasi bicasl bilcasl ama lilcasli baad odhanaysaa ayib zaydu acrafu الnaasi bilcilmi aw binaxwi baad odhanaysaa marka ismigaasi waxaad ku jaraysaa ima bilaam o ima bilba ayaad ku jaraysaa marka mafcuulu bihi ma nasbiyo sida saxa ah ismi daahirana ma rafciyo ilaa masaladaas mooyaane marka masalada ha u fahmin masaladan caynteeda inay tahay wax kastoo la mid ah oo dawaabida laga helo waa la mid oo masalatulkuxli buu noqonaya kuxli laakin waxay ugu caanbaxday waa mihaalka ugu caansan ism tafdiil markaas ism daahira rafcinaya wey wa ilaa kuma koobna mihaalku mihaalo fara badan ayaa markaa lagu mihaalin karaa wuxuu kaloo sheekhu tilmaamay raximah llah eh, tamyiizka wuu nasbin karaa waxyaalaha uu ku camalfali karo inoo sheegay tamyiiz wuu nasbin karaa ana akharu minka maalan buu inoogu mihaaliyey ana waa mubtade akharuna waa khabarkii minka jaariya majru akar baa lagu tacalujinaya maalanna waa tamyiiz ana akaru minka maalan maalan waa tamyiiz oo aar baa ku camalfalaysa horaan usoo marnay waa tamyiizkii muxawalka ahaa weeye muxawala cala mubtada weeyaan oo maali akaru minka ayuu carabi ahaan noqon lahaa jaariya majruurkana waa ku camalfali karaa iyo darafkuba sida zaydu afdalu minka alyowm zayd waa mubtade afdaluna waa khabarkii minka jaariya majruurka afdal baa lagu tacalujinaya alyowmna waa darfu zamaano waa lagu tacalujinaya marka camalfalka la sheegayo uu ku camalfalaya laleeyahay bimacnaa waa lagu tacalujinaya wey oo tacaluqa laftiisa camalfalkii ah tacaluqa laftiisa ayaa camalfalkii ah marka minka iyo alyowma midna waa darf midna waa jaariya majruur labaduba afdal ayaa markaasi lagu tacalujiyey oo lagu camal siiyey waxyaalahausan ku camalfali karin waxaa ka mid ah ism tafdiilku mafcuul mulaq ma nasbin karo mafcuul mulaq ma nasbin karo lama oran karo zaydun axsanu naasi xusnan oo la yihahdo axsan baa xusni ku camalfalaysa mafcuulu lahu kuma camalfali karo زaydu axsan الnaasi tadiiba ma nasbin karo mafcuul macahu ma nasbin karo zaydu asyaru الnaasi waniila lama ohan karo asyaru الnaasi waniila lama ohan karo ayb marka mafcuul bihi mafaacishii mafcuul bihigi mafcuul muطlaqi mafcuul lahwgi mafcuul macahu kuma camal fali karo marka mafaacish wuxuu kaga camal fali karaa shanta ahaa mafcuulu fiihi oo darafkii iyo markaasi labada daraf ah mafcuul fiihi lisku ohan jiray ayuu ku camal fali karaa lakin mafcuul mulaqi mafcuul bihigi macawi liajligi midna kuma camal fali karo tmyiizna wuu ku camalfali karaa tmyiizna wuu ku camalfali karaa wuxuu sheeku raximah الlah asaadisu ismiga lixaadoo sida ficil ku camalfalaya ismu tafdiili weeye naxwu akram wa afضal zaydu akramu min camri wa afضalu min caliyi walaa yansibu ma nasbiyo almafcuula bihi mafcuul bihi ma nasbiyo itifaaqan isku waafaqsanaan mafcuul bihi ma nasbiyo mafcuul bihi ma nasbi lakin waa cal asax weyaane bilitifaaq maaha oo qaar baa markaasi banaynaya walaa yarfacu ma rafciyo ahaahira ism daahira ma rafciyo ila fi masalati اkuxli masalada maslatukuxli la yihahda mooyaane wa daabituhaa masalatulkuxlina daabitkeedu an yakuuna waa inuu yahay fi kalaami kalamka dhexdiisa nafyin waa inuu yahay miduu ku sugan yahay wa bacdahu wayakuuna bacdahu gadaashiisna waa inuu ku sugan yahay ismu jinsin ismu jinsin wa inuu ku sugan yahay ismu jinsigaasoo mawsuufun markaas lagu sifeeyey bsmi tafdiil lagu sifeeyey wa bacdahu wa yakuna bacdahu an yakuuna waa inuu ahaaday fi kalaami nafyu nafy miduu ku sugan yahay wa bacdahu wa yakuuna waa inuu ahaadaa badahu bacdaas waa khabar oo waxaa ku camal falaya kaana markaa meesha muqadar ah oo yakuuna waa inuu noqdaa bacdahu gadaashii ismu jinsin waa inuu ahaadaa ismu jinsigaasoo mawsuufun lagu sifeeyey bismi tafdiil wa bacdahu wa bacdahu gadaashiisa waa inuu ahaadaa kaasna ismun ismi gadaashii waa inuu ahaadaa ismi tafdiilkaasi ismi waa inuu ka dambeeyaa ismigaasoo yufadalu la lakala fadilo lakala saraysiinayo calaa nafsihi naftiisa biictibaarayni ay bixaalayn laba xaaladood lagu kala fadilayo yani markuu xaalkan shaygani markuu xaaladan yahay iyo markuu xaaladan yahay xaaladan ka fiican yahay marka xaaladan u yahay oo hal ismi oo laba xaaladood ku kala sugan oo midoo ta kale laga fadilayo waa intaas wey naxw maa ra'aytu ma arag rajula nin ma arag ninkaasoo axsana uu ka wanaagsan yahay alkuxlu indhakuul ay ka wanaagsan tahay fii caynihi xaalay ku sugan tahay ishiisa minhu min alkuxlina ay ka wanaagsan tahay damiirku indhakuul suu noqonayaa fii cayni zaydin xaalay indhakuushu isha zayd ku sugan tahay wayacmalu wuu camal falaya fi tamiis tamiis buu ku camal falaya naxw ana akharu minka maalan weeyaane ana akharu minka maalan ana waa mubtade akharu oo khabarki waa ismu tafdiil maalanna waa tamiiskii wey wa fi ljaari wاlmajruuri wاdarfi buu ku camal falaya wa fi ljaari wاlmajruuri wاdarfi buu ku camal falaya naxو zaydu afضalu minka اlyowma zaydu zayd afضalu minka aduu kaa fadli badan yahay alyowm maantuu kaa fadli badan yahay asaabicu ismiga toddobaad ismulficli weeye wa huwa ismulficligu halaaثatu anwaacin saddex nooc weeyaan ee ism tafdiilku waa mamnuucu min asarfi mamnuucu min asarfi weeyaan oo waxaa ku sugan wasn اlficli iyo sifa ku sugan ayib axsan laba cila markaa sarfiga ka mancinaya oo markaas ah wasn اlficli calaa wasn afcal inuu ku yimid iyo markaa sifo inuu yahay labadaasa markaa sarfiga ka mancinaysa asaabixu ismiga toddobaad ismulficli weeyaan wa huwa ismulficligu halaaثatu anwaacin saddex nooc weeye maa qayb wey huwa asago bimacna amri amar macnihiisa ah wahuwa alghaalibu waa midka ugu badan wey wahuwa alghaalibu isaga haaliba badan kasah oo bimacnaa iskut ah weeyaan wanahwa bimacnaa inkafif ah ka reebtoon wa aamiin wey bimacnaa istajib ah wa calayka weeye calayka zaydan bimacnaa ilzamhu laazim wey wa duunaka bimacnaa khudhu qaba ah wmaa qayb wey huwa asagu bimacna almaadi maadi macnihiisa ah naxwu ka hayhaata bimacnaa bacuda wuu fogaada wey wa shataana bimacnaa iftaraqa wuu kala tagay weeyaan wamaa qayb wey huwa asagu bimacna almudaarici mudaaric macnihiisa ah naxwu awahu bimacnaa atawajacu waan xanuunsanaya wey wa ufin weeye bimacnaa atadajaru wa ufin weeye bimacnaa atadajaru yani xaalay ku sugnaatay atadajaru macnaheeda wayacmalu wuu camal falaya ismu lficli camala alficli aladii huwa bimacnaahu walaa yudaafu lama idaafeeyo oo walaa yataqadamu macmuuluhu macmuulkiisa kama hormaro caleyhi korkiisa wamaa nuwina minhu wama ladii midka nuwina la tanwiiniyey oo minhu ismu ficil ka mid ah fa nakiratu nakiro weeye wama ladii midka lam yunawan aan la tanwiinin fa macrifatu macrifo weeyaan halkan wuxuu ku khatimayaa sheikhu raximah اllah asmaadii camal falaysay ismu buu ku khatimayaa ismu ficl waxaa la yihahdaa maa naaba can اlficli walam yataahar biاlcawaamil waa shay ficil naa'ib ka ah laakiin cawaamishu aysan saamaynin weeye ficil naaib buu ka yahay cawaamishuna ma saamaynayaan ficil buu ka naaib yahay waxaa loo jeedaa ficilku wuxuu faa'ideynaya buu faa'ideynaya oo ficilku laba shay buu tusiya alxadaث والzamaan ism ficil labadiibuu tusinaya labaduu ficilka tusinaya tusinay marka ficil buu naaib ka yahay cawaamishu ma saameeyaan oo markaas caamil nasbiya ama caamil rafciya ama caamil jaraya ma jiro hore waxaan usoo marnay inuu yahay ism ficilku mebni inuu yahay binahana waxaa u keenay yani waxa wey xaraf buu shabahay wuxuuna ka shabahay xagga cadama taafurka inuusan markaasi cawaamishu aysan saamayn ku lahayn xaraf baa lagu yaqaanaa ism ficilku waxbuu saamaynaya asagu uu camal falaya laakiin lagu camal fali mayo sidaa waxaa lagu yaqaanaa xuruufta xuruufta way camal fashaa waxbay nasbisaa waxbay jirtaa waxbay jesmisaa laakiin ayadu laguma camal falo marka ism ficilkuna waa la mido wuu camal falaa waxbuu nasbinaya waxbuu rafcinaya laakiin asagu laguma camal falo marka cawaamishu ma saamaynaya taasaa loo jeeda dhankaasun cadamu taafurkaas ayuu marka wuxuu ka shabahayaa xarafkii idan waa mebni marka waa mebni wuxuu inoo sheegay sheekhu raximah in markaa ism ficilkaasi inuu saddex u qaybsamayo qaybta koobaad waxa weeyaan mid macno amar wata asagaana haalib ah saa darteed asagu ku bilaabay sheikhu ism ficil amar ayuu ku bilaabay winoo miaaliye sah bimacnaa skud bay la macnota ayib mah bimacnaa inkafif bay la macnota aamiin bimacnaa istajib bay la macnota calayka bimacnaa ilzamhu ayay la macnota duunaka bimacnaa khudhu marka dhammaantood waa ism ficil amar weeyaan ism ficil amar weeyaan qaybta labaad macno maadi bay wataan macno maadi ayay wataan macnaha maadiga kuwa tusanaya wuxuu noogu miaaliy hayhaata hayhaata bimacnaa iftaraqa bimacnaa bacuda wuu fogaadey wey hayhaata bimacnaa bacuda luqaad fara badan baa ku sugan oo markaasi afartan luqa ka badan ayaa ku sugan afartan luqa ka badan ayaa markaa ku sugan kadalika hayhaata iyo hayhaati iyo hayhaatu saddexduba taad waa ku banaan yihiin hayhaata hayhaati iyo hayhaatu saddexdu waa ku banaan yihiin midka labaad waxaa weeyaan shatana shatana waxaa kaloo ku banaan shatana bifatxi nuun iyo in la kasriyo shataani la yidhaahdo shataana iyo shataani wuxuuna qaadanaya faacil tusinaya labo tusinaya shatana zaydan baa laohanaya bimacnaa iftaraqa way kala tageen laba zayd way kala tageen shatana zaydan faacilkuu qaadanayo waa inuu laba tusinaya waxaa ka mid ah yani qayb markaasi bmacna mudaaric ah sida awahu oo kale awahu bimacnaa atawajac awahu bimacnaa atawajac weeyaan waxaa ku xiga ufin oo bimacnaa atadajar ah ufin oo bimacnaa atadajar ah ayadana waxaa ku sugan ba afartan luqo ayaa ku sugan afartan luqo ayaa markaa ufin ku sugan ayib qur-anka kuso aroortay ufin lakum walima tacbuduuna min duuni اllah alla ka warramaya nebi ibraahim isagoo markaas la khiaabaya ufin lakum walimaa tacbuduun min duuni اllah marka saddexdaas qaybood ayuu markaa ismigii ismu ficilkii u qaybsamaya saddexdaa qaybood ayuu uqaybsamaya wuu camal falayaa dhammaan oo maala sah faacilku waa damiiro anta wey sah bimacnaa skut faacilkuna waa anta idan faacil buu qaadanaya mah bimacnaa inkafif mah anta faacil bay qaadatay aamiin istajib anta faacil bay qaadatay calayka zayda ay ilzam faacilku waa anta zaydana mafcuulkii wey faacil iyo mafcuul buu qaadanaya duunaka bimacnaa khud duunaka qaado faacilku waa anta marka kuwaas waxay noqonayaan asmaa ismu ficil oo markaasi bimacnaa bimacna amar ah qaybta labaad oo bimacna almaadi ah hayhaata hayhaata bimacnaa bacd hayhaata wuu fogaade shaygii hayhaata alcaqiiqu faacil bay ka dhiganaysa caqiiq hayhaata alcaqiiqu waxbaad falaysaa marka caqiiq bay faacil ka dhigatay caqiiq waa fogaatay caqiiqna waa buur wey shataana bimacnaa iftaraq shataana zaydaan laba zayd way kala tageen zayd faacilkii ah ismu ficil amar iyo ismu ficil mudaaric labaduba faacilkoodu waa damiir mustatira wujuuban waxayna ku jireen mawaadicdii faacilka in la asturo ay waajib ahayd mustatru marfuucin biamrin xutima wa duuna yaa mudaaricin wa ismu ficil mudaaric iyo ismu ficil amar faacilkoodu waa mustatirun wujuuban weeyaan oo kuwa haddaan soo sheegeyn dhammaantood faacilkoodu waa damiir mustatir wujuuban weeyaan kuwa ficilka mudaaricana waa la mid oo markaas awh bmacnaa tawajac awahu ana weeyaan sida atawajacu ana uu yahay faacilkeedu awahuna faacilkeedu waa ana ufin sida atadajaru ana uu faacilkeedu u yahay yana waxa weyaan ufinna faacilkeedu markaasi ana uu yahay marka yani qaybahaas ayay markaa yeelanayaan kadib shekh wuxuu tilmaamay raximah markuu saddexdaa inoo sheegay inuu camal falayo ismficilku camal alficli ficilku la macnaha yahay siduu camal falayey ayuu camal falaya ayib oo ficilkaas hadduu faacil qaadanaya mafcuul qaadanaya asna faacil iyo mafcuul buu qaadanaya hadduu faacil keliya qaadanayana faacil keliyuu qaadanaya wahaakada lama idaafeeyo yani waxaa weeyaan ism ficilka ficilkaba lama idaafeeyo ficilka lama idaafeeyo alidaafatu min khawaas اasmaa asmaaday khaas ku tahay marka ismu ficilku maadaama uu ficil naaib ka yahay ficilna aan la idaafeynin asna lama idaafeeyo ismu ficil lama idaafeeyo walaa yataqadam macmuuluhu calayh macmuulkiisu kama soo hormaro macmuulkiisu kama soo hormaro sababtan waxay tahay maadaama uu daciif yahay oo camalkii uu ficil kaga dayanayo camalfalkii uu ficil kaga dayanayo laguma tasarufi karo isagii baa markaasi camalfalkii farac ku ah marka maadaama uu daciif yahay macmuulkiisa laguma tasarufi karo lama soo hormarin karo oo ma ohan kartid alkitaaba duunak alkitaaba duunaka ay khud ikitaab alkitaaba kitaabkii duunaka qaado ma oran kartid waa inaad tidhaahdaa dunaka اkitaaba waa inaad ka dambeysiisaa ficilku lakin waa lagu taصarufi karaa khud اkitaaba waxaad ohan kartaa alkitaaba khud tuqadim wa tuakhir lakin kani maadaama camalka uu farc ku yahay laa yuqadam macmuuluhu macmuulkiisu waa inuu ka dambeeyaa waxaana u keensanaya lidacfihi bicadami tasarufihi dacfi ku sugan darteed mana tasarufo wuxuu inoo sheegay wamaa nuwina minhu fanakiratu ismu ficilka qaybtiisa la tanwiiniyo waa nakiro sida sahin oo kale sahin waa nakiro sahin waa aamus manaa uskut weeyaan sahin waa uskut wey macnaheedu marka mar haddii la tanwiiniyo waa nakiro oo muxuu noqonaya sahin haddii lagu yidhaahdo hadalo dhan ka aamus wey jamiicu kalaam ka aamus waa nakiro haddii la tanwiiniyo marka nakiro noqonaya wmaa lam yunawan famacrifatu midka aan la tanwiinina macrifuu noqonaya macrifo ayuu noqonaya hadi lagu yidhah sahi sahi baa la sahi sahi wuxuu noqonaya hadalkaan isla ogeyn labadanu ka aamus ha lakin wixii kala sheeg laakiin sahiin nakiru noqday waxa weeyaan ka aamus hadaloo dhan ka aamus waa nakiro sahiin lakiin marka la yihahdo ama sah la yidhaahdo wuxuu noqonaya marka hadalkaan isla ogeyn ka aamus buu noqonaya marka waa macrifo oo waxaa marka la diidayo laga qofka loo diidan yahay waa shay mucayana marka saddex buu qaybsamayaa qayb tankiirkiis uu waajib yahay iyo qayb tacriifkiis uu waajib yahay iyo qayb labaduba ay ku banaan yihiin tacriif iyo tankiir labaduba ay ku banaan yihiin ayuu markaas u qaybsamayaa qaarkood sidana lagu dejiyey marka horeba sidana lagu dejiyey marka horeba qayb ka midana meelo kale ay soo mareen maثala calayka oo kale jaariya majruur bay ahayd calayka jaariya majruur ba kadib ba waxaa laga dhigtay ismu ficil amar bimacnaa ilzam ayaa laga dhigtay calaykum anfusakum calaykum anfusakum anfusakum waxaa nasbinaya calaykum ismu ficil amarkaasaa nasbinaya waxaa ka mid a duunak darfu buu ahaa markiisi hore marka qayb ka mid ah waxay ahaan jireen ama masder bay ahaan jireen oo soo mareen ama darf makaan bay ahaan jireen ama jaari majruur bay ahaan jireen qaybna waa murtajalo sidanayba asal ku yihiiba meel may soo marin labada qaybood ayaa markaasi loo qaybiya wuxuu sheekhu yii raximah اllah asaabicu midka toddobaad oo marka asmaadii camal falaysa ka mid ah ismu اlficli weeye wa huwa ismu ficligu halaaثatu anwaacan saddex nooc weeye maa qayb weeye huwa asagu bimacna amri amar macnihiisa ah macnaa amar tusinaya wa huwa waa sida haalibka ka sah weyaano bimacnaa uskut ah wamah wey bimacnaa in kafif ah sah macnaa uskut aamus weye wamah bimacnaa in kafif ka reebtooma waamiin weye bimacnaa istajib aamiin oo bimacnaa istajib allow ajiib marka aamiin laleeyahay luqaadta ku banaan waa in la yihahdo aamiin iyo amiin labadasaa ku banaan aamiin sida yaasiin oo kale iyo amiin sida yemiin oo kale lakin waxaa qalada ah amiin baa qalad ah inta ta hore lamado la jiido in haddana miinkii la shido waa qalad macnuu waa isbedelayaa amiin bimacnaa istajib bay ahayd ama amiin bimacnaa istajib bay ahayd amiin haddii la yidhaahdo bimacnaa qaasidiin bay noqonaysa kuwa u qasdaya walaa amiina albeyt alxaraam kuwa u qasdaya beytka xaraamkana markaasi maaha marka macnaheedu waa saasuu noqonaya haddii laakiin tan lamado haddana la shido macnuhu waa isbedelaya macnuhu waa isbedelaya وأmir mعn اsتجiب وعalayka weye عalayka زaydan بmaعnaa ilزamhu zayd laazim weye وdunaka mعnaa khudhu khuduu qaado وmaa qayb wey huwa asag mعna maadi maadi macnihiisa wata وdalika hayhaata wey bmacnaa bacuda ah وshataana wey bmacnaa اftaraqa ah ayb maa naaba can ficlin ka shataana وaصh huwa smu ficli وkada awah wmah iبn maalik baa ohanaya markuu tilmaamayo tirinayo وshataana bmacnaa اftaraqa wey u kala tegey وmaa qayb wey huwa asag bmacna mudaarc mudaarc macnihiisa ah naxو awahu bimacnaa atawajacu waan xanuunsanaya wufin bimacnaa atadajaru waan caraysana wayacmalu wuu camal falaya ismu ficli camal اficli ficl camalkiisu camal falaya aladii ficilkaasoo huwa asaga bimacnaahu ah oo ficilka ku dayanaya haduu ficil mutacadiya mafcuul qaadanaya haduu yahy mafcuul buu qaadanaya ficilku ku dayanaya haduu ya laazim yahayna laazim ayuu markaa noqonayaa laazim ayuu noqonayaa marka ficilkii hadduu ficilku mafcuul ku gaaraya xarf jar isna xarf jar buu ku gaaraya wahaa kada ويعمل و cمل falaya اسم الفعل cمل الفعل فعل cملkii اldي فعilkaasoo huwa asagu بمacnaahu macnihiisa uu markaa sito ayuu markaa la cمل noqonaya walaa يضاaف lama iضاafeeyo maxaa loo iضاafeyn waayey maadaama ficilka uu naaib ka yahayba aan la iضاafeynin asna lama iضاafeeyo walaa yتqdم macmulhu macmulkiisa kama soo hormaro alayhi calى اسم الفعل kama soo hormaro maadaama uu ضaciif yahay oo markaa jaamidna u yahy usan tasarufin shay jaamid ah camalkana farc ku ah shay jaamid ah oo asaguba aan tasarufaynin macmuul laguma tasarufi karo wamaa nuwina midka la tanwiiniyo oo minhu kamid ah ismu ka mid ah fa nakiro weey wamaa lam yunawan midka aan la tanwiinin famacrifatu macrifo wey waxkum bitankiiri اladii yunawanu minha wa siwaahu bayinu ibn malik baa ohanaya waxkum bitankiiri اladii yunawanu midka la tanwiininayo ismu ficil munawan haddaad aragto waa nakiro wa siwaahu bayinu kaa waxaan ahayna waa macrifo waxaan munawan ahayn macrif ayuu markaa noqonayaa ilaa huna wallahu aclam